بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الاسم الممدود اسمka ممدودka ah huwa اسمka ممدودka اسم معرب waa اسم معرب ah اسمkaasoo aakhiruhu همزة همزة ay u dambeydo همزadaasoo qablaha ألف زاaئدة ألف زاaئدة ay ka horeydo اسمka waxaan u kala qaybinay maqsuur iyo mamduud isimkii maqsuurka ah baa ka soo baxnay isimka mamduudka ah wuxuu waa isim mucraba ah. waxaana u dambeyda hamzo hamsadaasna waxaa ka horeyda alif zaa'ida ah qablaha alifun zaa'id alif zaa'ida waa inay ka horeyda ismka mamduudka ah alifta ka horeyda haddaysan zaa'ida ahayn lama yidhaahdo waa mamduud maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maa-un oo kale waad markeedii hore mawahun ahayd mawahun saasay ahayd aliftaani marka zaa'ida maa liannaha munqaliba can cayni ilkelima wa bayannaa haadaa arrinkan waxaan ku caddaynay fii saxraa wayakuunu lmamduudu samaaciyan wa qiyaasiyan mamduudku samaacina waa noqdaa qiyaasina waa noqdaa sida maqsuurkii oo kale faama asamaaciyu fa huwa majaalu camali lugawiy ninka lugawiga ah waa meesha shaqadiisu ay tahay ninkaas lugawiga ayaa ku shuqul leh wa huwa mithlu sanaau u uu la mid yahay asanaa marka la mado maxaan dhahnay arifca laakiin sana marka la yidhaahdo oo la qasriyo addow atharaau almaalu lkaiir waa xoolaha badan alxidaau waa kabta wa ama alqiyaasiyu fa huwa maxalu camali sarfiyi ninka sarfiga ah waa meesha shaqadiisu ay tahay asaa ku shuqul leh waalqiyaasiyu yakunu fi lasmaai ilaatiya qiyaasigu asmaada soo socda ayuu kalaa masdaru lkhumaasi wasudaasi masdarka khumaasiga iyo sudaasiga masderka uu kuu sheegaayo waa masderka afcaasha hamsatu wasliga ku bilaabata masderka u ah afcaasha hamsatu wasliga ku bilaabata sida khumaasiisu daasi ma ahayn iqtaraba iyo indalaqa iyo istakhraja iyo wixii la mid ah masderkoodu muxuu ku imaan jiray maxaa la samayn jiray ya maya masdarkaan sheegaa haye hamse wasliyaa la keenaa qabla akhir kale baa la keenaa a istifcaala lagu keenaa waa markuu isdaasi laakiin si guud ahneed waxaa leedahay ficilkan hamsatu wasliga ku bilowda ama khumaasi ha ahaado ama sudaasi ha ahaadee taalifkiisa waa gode waa waa kasrina ula jeedaa aalidka xarafka saddexaad waa kasrine qabla aakhirkan alifa ku ziyaadine masderka waa haysataa wuxuu doon ha ahaado ama kumaasi ama sudaasi inalaqa soo ma rabtid taalidka yaa ah tada kasri qabla aakhirkan alif ku ziyaadi inilaaqan dheh iqtaraba soo ma aha taalidka kasri oo ah ta'da iqtiraaban alifna qabla aakhirka ku ziyaadi istakraja istikraajan haddaba istikraajan iyo indilaaqan iyo iqtiraaban soo qiyaas ma aha soo masaadir qiyaasiya ma aha iyo masaadir qiyaasiya u yihiin wixii hamsatusli ku bilowdaa dayib haddii aan helno markaa kuwaas kuwa la mid ah oo mamduud ah ma qiyaasiya mamduudkaasi mase waa samaaci waa qiyaasi lianna lahu nadiir min asaxiix jaarin cala alqiyaas intawaa waa infacala la socayaa intalaqa uu la mid yahay indalaqa masdarkiisa maxaa dhihi lahayd indilaaqan soo qiyaasina ma aha indiwaaan asna waa qiyaasi indawaa macnaheedu waa duubmay waayo waa laabmay indiwaaan duubmid ama laabmid istafaa wuu doortay waa iftacala markeedii horena istafaa ay ahayd ta'adii waxaa loo bedelay ta maxaa ta loogu bedelay laxda haye maxaa da' loogu bedelay taada ha tada maa ta'a lagu bedelaa mase taada ta lagu bedelaa sabab goorma markastoo iftacala loo dhisaa haye maya a iftacala ya ha goorma markuu iftacala ku socda 啊，haye hadday ha hadday daba dhacdo iyo daba dhace haye iyo daba dhace ma taa iftacala hadday ka dambaydo haye haye haye marka dabad cid yani yaa horeeya dadaa dambaysa saas miya saas miya haye ta'daa horeysa xuruftaana waa ka dambaysaa ah. haye ma haysid haye ya saad hadduu ka hormaro haye ta'a loo bedelaa saad hadduu ka hormaro keliya wax kalena waa jiraan haye saad daad ta da afdaasi faarma saasay ahayd laakiin darsigaas lama hayo yaa horeeya marka saas maa tiraadi khalaas istafaa wuu doortay istifaaan doorasho markeedii horan istafaa u ah marka waa iftacala iftacala masdarkiisa qiyaas oo ifticaalan ku imaan maayo iqtaraba iqtiraaban soo dhiimaydi iqtiraaban miyuusan qiyaas ahayn waa qiyaas wixii marka ifticaalan ku yimaado oo mamduud ah waa m waa mamduud qiyaasi ah isdifaaan istaqsaa istiqsaaan uu koobay waaye yuqaabiluhu istiqsahan waxaa muqaabilkiisa ah istikraaj istikraaj marka waa nadiir min asaxiix jaarin cala alqiyaas masdaru afcala afcala masdarkeeda acطaa wuu siiyey icطaa'an sin yuqaabiluhu waxaa muqaabilkiisa akrama ikraaman waxaa la rabaa marka akrama iyo acطaa ma aha ilan kuwaasi asmaa maba aha iyagoo afcaal waxaan rabnay waa asmaada oo ah icطaa'an iyo ikraaman ikraaman qiyaasuu ku socdaa waa masder qiyaas ah oo yuu qiyaasaya wixii afcalo ah wixii marka ifcaalan ku socda oo masdaru afcalo ah oo mamduud ah waxaan leenahay waa mamduud qiyaasi ah masdaru facala daalan calaa sawtin oo marad facala masdarkeeda oo sawt ku tusiya ama marad ku tusiya alruqaau ololid adducaau ruqaa markaasoo ku tusi maayo sawt geeli waa ololay adducaa'u yeedhitaan dacaa masdarkeedii ahuqaa'u ciyid waxaa la yidhaha haqat ishaatu tahquu idaa sawatat arigaa loo isticmaalaa yuqaabilu waxaa muqaabilkiisa ah assuraahu oo ah qayladii annubaaxu fucaal qiyaasiyuu ahaa soo maaha yuu qiyaas u ahaay wixii kutusiya wixii kutusiya maxay sawt ama daa wixii marka fucaal ku yimaada oo sawt tusiya oo mamduud ah waxaan leena oo mamduud qiyaasi ah isagoo maradaahna almushaau calooshii way socotay mashad badnuhu mushaacan calooshiyaa socotay yuqaabiluhu waxaa muqaabilkiisa adduwaa mushaana waa isagoo mamduud ah duwaarna waa isagoo saxiix ah ficaal masdaru faacala faacala masdarkeeda ficaaluu ku imaan jiray faacala masdarkeeda sida raajixa ah maxaan dhahnay labay lahaayeen laakiin sida raajixa mufaacalatana qiyaasoosoo lama dhihi jirin laakiin in badan oo haddee nuxaadda ka mid waxay qabaan labaduba inay qiyaasiyen mufaacalatanna inay qiyaas tahay ficaalna inay qiyaas sidii u ku socdaa marka waalaa wilaa'an u israac raaciyey israac raacin caadaa wuu la colaytamay cidaaan yuqaabiluhu waxaa muqaabilkiisa qaatala qitaalan qitaal marka waa qiyaas oo yuu qiyaasu yahay faacala wixii marka ficaal ku yimaada oo mamduud ah sida wilaa'an iyo cidaa'an waxaa leenaha waa mamduud qiyaasi ah mufrad afcila afcila mufradkeeda ardiyatun ridaa'un yuqaabiluhu aslixatun silaax waxaa hadda la rabo waa mufradka la soco jamaca ma ah waxaan rabno afcilatun waa jamac afcilatun waa jamac waana jamcu qilo jamcu taksiirka laba u qaybsama jamcu qilo iyo jamcu kasra afcilatun marka waa jamcu qilo oo yuu jamcu qilo u yahay wixii ku yimaada ficaal mufradka ficaal a jamcu qilihiisu wuxuu ku yimaana afcila maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah imaamun a'imatun oo markeedii hore a'mimatun ahayd afcilatun finaaun afniyatun lisaanun alsina qibaaun aqbiya cinaanun acinna ficaal oo mufrad ah jamcu qilaheedu afcila uu ku yimaadaa wixii marka afcila ay jamac u tahay oo ficaal ah ficaalkaas hadduu mamduud noqdo wuxuu leeya waa mamduud qiyaasi ah walzamu fi facaali aw ficaali musaaxibi tadciifin aw iclaali yuqaabilu waxaa muqaabilkiisa aslixatun silaax alifraad waltaniyat waljamcu wallahu aclam markaas ka joogo waxmaa ka dhiman sifaatulmubaalaqa noo qorane haa qasrulmamduud haa sifaatulmubaalaqa sifaatu lmubaalaqa iyo wixii mubaalaqa ah mifcaal sida mictaa mihdaa yuqaabilu waxaa muqaabilkiisa ah mihdaar iyo miqsaal awsaan lmubaalaqa meeqay ahaayeen shan maxaa ka mid ahay mifcaal afarta kale maxay ahaayeen facaal iyo facuul iyo faciil iyo facil mifcaalna waa ka mid ahay wixii marka mifcaal ku yimaada oo mubaalaqa ku tusiya oo mamduud noqda waa mamduud qiyaasi ah waxaa ka mid a ah micdaa waxbixin badan mihdaa hadiyadayn badan yuqaabiluhu mihdaar hadal badan miqsaal kasal badan wehsi badan facaal sida caddaa orod badan saqaa waraabin badan yuqaabiluhu khabaad sharaab fucalaa wixii fucalaa ku socdaa fucalaa waxay qiyaas u ahayd wixii faciilu ku yimaada soo ma ahayn jamc fucalaa waa jamc walikariimin wabakiilin fucalaa kada limaa daahahuma qad jucila wanaaba canhu afcilaahu fi lmucal laaman wamudcafin wagayru daka qalb shucaraa culamaa nubalaa ruqabaa nubalaa waa jamcu nabiil ruqabaana waa jamcu raqiib qofka ilaali wax ilaaliya oo wax dhowra wa taraknaa awsaanan ukhraa awsaan kale ayaan ka tagnay raqbatan fi lijaas annagoo rabnay inaan iska soo gaabino laakiin intaas kaaga soo qaaday mamduudka qiyaasiga ah waa intaas wixii ka soo hara macnaheedu waa inuu samaaci yahay intaa mamduud wixii ka soo hara waa samaaci qasru lmamduudi wa madu lmaqsuur mamduudka ma la karaa maqsuurkase ma la madi karaa masalo kale isimka mamduudka ah maqsuurka muxuu dheer yahay alifuu dheer yahay soo ma aha alifta inta laga gooyo mamduudka maqsuur ma laga dhigi karaa oo tusaale ahaan saxraau u saxraa ma la dhigi karaa iyo taa cagsigeeda isimka maqsuurka ah inta alif lagu ziyaadiyo mamduud ma laga dhigi karaa oo tusaale ahaan xubla xubla-u ma la dhigi karaa waa laba mas laba masalo cagsi isku ayaa qasru lmamduud mamduudka in la qasriyo yacni wuxuu ula jeedaa markaas icaadat alismi lmamduud isimka mamduudka in loo celiyo ilaa suurati lmaqsuuri maqsuurka suuradiisa oo see lagu celinaa aliftiya laga jaraa wa huwa alaslu ladii kaana calayhi maqsuurkuna waa asalkii markii hore uu ku sugnaa mamduudku sancaau waxaa leeyahay sancaa sancaa waxaa la yidhaha rajulun asnac imra'atun sancaa axmar xamraa oo kale ninka farsamo yaqaanka ah asnacaa la yidhaha haweeneydana sancaa waana caasimadda yaman waa la dhihi karaa u leeyay marka qaala raajis wuxuu yidhi laabudda min sanca in taala safar buu yihi laabudda min sanca sancaa u ma dhihiya budda min sanca in taala safar sanca lagama maarmuu yidhi waa laga maarmaan in la tago safarku hadduu doonaa dheeraade md maqsuur macnaheeda marka waa jaa-is waana masale laysku waafaqsan yahay laakiin middaan dambaa laysku waafaqsanayn mad lmaqsuur maqsuurka in la mado wa huwa jaclu ismi lmaqsuur isimka maqsuurka waa in laga dhigo calaa suurati lmamduud mamduudka suuradiisa biziyaadati hamzatin iyadoo hamza lagu kordhina fii aakhirihi aakhirkiisa wakhtulifa waa la isku khilaafay waikhtalafa waxaa isku khilaafay de fii jawaasihi maqsuurkaas maditaankiisa fii jawaasihi jawaasi madi lmaqsuur waxaa isku khilaafay alculamaa culimada waajaazahu madkaas alkuufiyuuna kuufiyiinta banayday kuufiyiintu waa ogolyihin haddii la yidhi maaa kaa maxaa kaaga soo baxay mihaalu dalika bilan bilaa-un ma la dhihi karaa bal iyo thawbuhu maradiisii waa dhammaatay bilan dhammaasho alfataa alfataa-u in la dhihi karo waxaa qaba kuufiyiinta laakiin basriyiintu ma ogola wallahu aclam markaas ku jiro